alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalih wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabun laa yuqaalu cabdii laa yaquulu cabdii wa amati maqsuudka baabku muxuu ahaa man yadkuru lana maqsuud albaab baabun laa yaquulu cabdii wa amati aye bayaan aye aye baqi shay bayaan ana qowla cabdii wa amatii wa naxwihi yunaafi altacdiim allaa'iqa biاllah وykun dariicaة ilى الshirk bayaan ana qowla cabdii وamati wanaxwihi in la idhaahdo cabdii وamati iyo waxyaabaha la macnaha ah inuu yunaafi التacdiim الlaaئq bالlah weyneynta ilaahay subxaana wataعaalى xaqa u leeyay munaasibka ku ah inuu yahy mid ka hor imanaya وykunu dariicaة ilى الshirk wada shirkina inuu yahay hataa haddaanad qoraalkaa ka gaadhsiin de waa inaad dib u dhegeysato cala laqal meelaha ah muhimka halaatha jumal baa baabka lagu sheegay baynu nidhi xadiidkuma waa lagu sheegay saddexda jumladood aye ka koowaad waa maxay israaci ma kala hadhayaan cabdi wa amati qowl cabdi wa amati jumlada kowaad waa taas ta labaad waa maxay qowlu rabbi wa rabbaka ta saddexaadna mawlaaya wa mawlaati wa sayidi saddexdaa jumlaha lagu sheegay qowlu cabdi wa amati xukumkiisa aye wuxuu leeyahay habeen idho hadda axwaal alxaal lulaa an yudiifahu ilaa gayri sida inuu yihaahdo cabdu fulan aw amatu fulan maa xukmuhu hada jaa-izun kaasuu waayo wankixu ayaama minkum الصaalixiina min cibaadikum aymaa'ikum rasuulkuna muxuu yihi laysa calى lmuslimi fi cabdihi walaa farasihi sadqa alxaalaة الثaaniya an yudiifahu ilى nafsihi wahuwa calى qismeyn inuu isagu isu tiiriyo waa laba qeybood qeybta koobaad an yakuna bisiiqati اlkhabr sida inuu ihaahdo isagoo addoonkiisii ka hadlayo isagoo isu tiirinaya acamtu cabdi addoonkaygii baan raashin siiyey kasawtu cabdi actaqtu cabdi haye kaa maxaynu nidhi haye qaybta koowaad oo an yakuuna haye inuu addoonku maqan yahay ba'si ma leh hadduu joogana inay mafsada ku jirto tatacalaq bilcabdi aw bisayid waa la mancin haddii kalena maya ayib alqism الthani xaaladda koowaad ka mid an yakuna bisiiqati الnida sida yaa cabdi haati kada addoonkayga waxaa keen waa kii mudaafka ahaa xaaladiisii labaad ama qeybtiisii labaad xukumkiisu waa maxay ya ya cabdi waa manhiyu canhu horta martabatu annahyi baa la isku khilaafay waa manhiyu canhu de xadiidku waa ku diidaya soo waa manhiyu canhu اkhtalafa اlculamaa fi martabati الnahyi nahyiguma taxriim buu faa'ideynayaa mise wuxuu faa'ideynayaa karaaho culimada qaar waxay ha taxriim buu faa'ideynaya walaa yaqul cabdii wa amati walyaqul fataya fatati culimada qaarna waxay idhaahdeen karaahu faa'iideynaya ayib jazaaka allahu khayra ayb xukmu iطlaaqi rabi calaa gayri اllaah ilaahay cid aan ahayn in magaca rabbi lagu sheego aye xukunkeedu waa maxay lahu axwaal alxaalaة اlأulى an yustacmala lafdu rabi mucarafa biاlalif wاllam biduni idaafa sida in la idhaahdo acim الraba iyadoo sayidkii loo jeedo maa xukmuhu muxaramu waayo liأna الraba min asmaaءi اllahi اlkhaaصaةi bih waa marka alifkiiyo laamta ay ku jiraan min asmaaءi اllahi alkhaaصaةi bih ayib alxaal الثanي an yustacmal lafdu rabi mudaafa wa huwa calى aqsaam alqism اlأwl an yudaafa ilى makhluuqi jaamidin aw xayawaan yabcud an yuusafa bاlcubuudiya in xayawaan ama shay jamaada oo in cubuudiye lagu sifeeyaa ay baciid tahay in loo idaafeeyo sida rab اlbeyt iyo iyo rab اlibil ma xukmu hada jaa-is biاlijmac axaadiis badan baana tusisay aynu akrinay xataa yahima xataa yuhima raba almaali man yaqbalu sadaqatahu arabu ibilin anta am rabu hanamin rasuulkaa yihi alayh isalaatu wasalaam markaynu leenahay yabcudu an yusifa bilcubuudiya jamaadaadka iyo xayawaanaadka miyaan cubuudiya lagu sifayn karin ilahay addooma u yihiin haye alcubuudiya alqadariya baa lagu sifayn karaa ta bigayri ikhtiyaar ku timaada tan aynu lehna laguma sifayn karana waa alcubuudiya sharciya takliifiya cibaado ilaahay uu sharciyeeyey oo iyaga uu ku kalifay dee ma jirto xayawaanaadka iyo jamaadaadka cubuudiya sharciya takliifiya laguma sifayn karo oo ilaahay muu amrin dee gidaarkan ama geedkani inuu ilaahay utukado ama neefkan xoolaah ayib qismiga labaad alqism الthani an yudaafa ilى اlsm الظaahir min almukalafiin sida rab اlgulaam in la ihahdo ma xukmu hada غayru jaa-is xadiidkan uu soo gelaya oo acim rabaka ha odhanina buri nebigu soo ma waa loo idaafeeyey ayib waayo dersigeenu wuxuu ka bilaabmayaa qeybta saddexaad an yudaafa lafdu rabi ilى damiir اlgaayb in damiir اlgaa'ib loo idaafeeyo culimada qaar waxay ku tageen marka damiir اlgaa'ib loo idaafeeyo inuu banaan yahay dahabuu ilى jawaazihi minhum الnawowi raximah اllah fi sharxi muslim sheekh bn cuthaymiin wuxuu yihi an takuna اlidaafatu ilى damiir اlgaa'ib fahada laa ba'sa bih dhib ma laha bih haddii damair damiir اlgaa'ib rabbi loo idaafeeyo waxaanay xujaysteen nebigu calaamadaha qiyaama maruu ka warramaya wuxu uhi an talida alamatu rabbaha rabataha iyo rabbaha labada lafdiba xadiidku uu ku ansaxay markuu ka warramayey rasuulku alayh الsalaatu wasalaam daalada daalat اibil baadida geela dacahaa xataa yalqaaha rabuha nooca afraad waa an yudaafa lafdu rabi ilaa damiiri mukaaab ka lala hadlayo damiirkiisa in loo idaafeeyo sa acim rabak wa huwa aladi warada fiihi alxadiid waa ka xadiidku kusoo aroorayba waana manhiyun canhu waa mid laysu diiday culimadu waxay isku khilaafeen fi martabati nahyi fi lmanc nahyigani martabadee buu ka taaganya xagga diidmada calaa qowleyn bay isugu khilaafeen alqowl اlأwal ataxriim xaaraan bay yidhahdeen in la haha acim rabaka iyadoo addoon lala hadlayo sayidkiisa loo jeedo ibnu baطaal baa laga soo naqilaa qowlkaa odhanaya waa xaaraan qowlka labaadna waa alkaraha buu le waa qowlu jamaahiir اlculamaa akaru ahli cilmi waxay leyihin waa makruh qolooyinka yihi waa makruh waxay deliishadeen aadi aayado iyo axaadiid ay kusoo aroortay in loo idaafeeyey rabbi damiir اmukhaطab اdkurnii cinda rabik fi suurati yuusuf iyo irjic ilىa rabik iyo inahu rabbi axsana mahwaay fi xadiidi ashraat saaca an tarid alamatu rabat ahaa taasi waa ah damiir algaa'ib laakiin macno badan uma dhexeeya bay leeyihin itaqaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duni illah markaa nahyiga adiladaasaa ka sarfinaysa bay leyihin oo ka leexinaysa inuu taxriim faa'iideeyo waxaanay leeyihin dee waa min baabi nahyigan waa min baabi alirshaad weyi sida fiican unbuu tilmaamaya taxriim ma faa'iideynayo baab ulaadaab buu ku saabsan yahay waayo xukmu qowlu qowli sayidii wa sayidina sayidii wa sayidina in la idhaha xukunkeeda jumladan xukunkeeda culimadu waa isku khilaafeen sida saxiixaana waa anahu yajuusu iطlaaquha inuu addoonku idhaha sayidi isagoo ka hadlaya qof kale ama sayidati jawaaskadana waxaa tusinaya xadiiث lbaab walyaqul sayidi sayidii ha yidhaahdo wakadalika xadiidka bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey nebigu wuxu uhi sacad ibn mucaad soo ka hadlay qumuu ilaa sayidikum cumar ibnu khaaabna wuxuu hi sa bukhaari wariyey abu bakrin sayiduna wa actaqa sayidana yacni bilaala abu bakr waa sayidkaygii sayidkaygiina wuu xoreeyey marka waxaa la isweydiin karaa qowlu rabbi maxaa loo diiday wa ubiixa qowl sayidi iyagoo a mutaqaaribaani fi lmacnaa wadilaala xagga macnaha iyo waxay tusinayaan iyagoo isku dhow waxaa lagu jawaabay in la yihi lafdu rabi yadulu calى tarbiya lafdu rab tarbiyu tusinaya wahiya iisaalu shay ilaa kamaalih waa shayga in meel hoose laga soo qaado oo kamaal iyo dhamaystiran la gaadhsiiyo wlmuusil lkamaal laysa ila allah cid markaa kamaal makhluuq gaadhsiisaana ma jirto allah mooyaane lihaada baa la diiday rabbi sayidii la ogolaaday sayidii markaa tarbiye ma tusinaya isagu lahaansha ayuunbuu tusinaya waxaa kaloo la yihi lianna xaqiiqat arububiya mukhtasatu billahi tacaala duna siyaada siyaadadu waa ri'aasan waa madaxtinimo un marka ilaahay kuma gaar aha waana sayidu waladi aadama walaa fakra waa ka yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam lakiin rububiyadu ilahay bay ku gaar tahay bacd الnaas waa saadaat calى aakhariin kuwo kaley saadaat u yihiin sayido walaysuu biarbaabi calى aakhariin markaa sababta midna loo diiday midna loo ogolaaday waa taas waxaa kaloo la yihi الrabu waa min asmaaء الlahi bاlijmaع lakin الsayid waa maxalu khilaaf inuu min asmaaء illaahi uu ka mid yahay haddii la idhaahdo asayid waa min asmaaء illaahina sida rabbi loo isticmaalay fi اlqur'aani waلsuna sayid looma isticmaalin waayo xukmu qawlu xukmu qawli mawlaaya wa mawlaana isna culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay dhahan wa makruh lanna xadiid baa kusoo arooray muslim wariyey nebigu uri laa yaqul ilcabdu lisayidihi mawlaaya faina mawlaakum اllah laa yaqul ilcabdu lisayidihi addoonku yaanu ku odhan qof kale mawlaaya faina mawlaakum اllah qowlka labaadna wuxuu leeyahay mae addoonku inuu mawlaaya yidhaahdo waa jaa-is waana qowl jamaahiir اculamaa waxaana deliishana xadiiث اlbaab walyaqul sayidii wa mawlaaya labadaba rasuulku alayh الsalaatu wasalaam in la yidhaahdo ayuu sheegay maxaa lagaga jawaabaya nahyigan kusoo arooray xadiidka muslim laa yaqul ilcabdu lisayidihi mawlaaya faina mawlaakum اllah dhowr jawaabood baa laga bixi in la waa ziyaada shaada muslimaa ku jirto laakiin waxyaabaha nin muslim lagu qabsaday bay kamid tahe lagu ictiraaday sida ibnu xajar uu ku sheegay fatxulbaariga waxaa kaloo yidhaahdeen inta mawla laysu diiday way ka yartahay inta laysu ogolaaday waxaa kaloo ay yidhahdeen lafdu lmawla waa kathiiru lmacaani markan la ogolaaday macnaha looga jeedo iyo marka la diiday macnaha looga jeedaa kala duwan musanifku raximah llahu tacaala xadiid qura ayuu baaba ku sheegay qaala fi saxiixi can abi hureyra ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh waslama qaal laa yaqul yaan odhan axadukum midkiin acim rabaka yaan odhan wadi rabaka rabbiga u weysaysi yaan odhan walyaqul iyo isagoo ujeeda xaqiiqadii rubuubiyada isagoon ujeedinba hadduu xaqiiqadii rubuubiyada ujeedo oo uu leeyahy waa ilaahaagii iyo waa macbuudkaagii xaqa ahaa dee taas waaba kufri laakiin markuu ujeedo un bimacnaa sayidika ka kuleh isagoo saa ujeeda yaanu odhanin tacdiima lilahi wa taaduban mahu macahu waxaa loo diiday weyneyn ilaahay la weyneynayo edebsi ilahay laga edebsanayo walyaqul ha yidhaahdo sayidii wa mawlaaya ha yidhaahdo walaa yaqul yaan odhan axadukum midkiin cabdii wa amatii addoonkaygi iyo addoontaydii walyaqul ha yidhahdo fataaya wa fataati inankaygi iyo inantaydi o ghulaami ereyada ha isticmaalo fi صaxiix markuu leeyahay musanifku wuxuu ujeedaa fi صaxiix bukhaari wa muslim lianna alxadiida fiihima bukhaari iyo muslim ba xadiidka way wariyeen laa yaqul axadukum waa nahyi sariixa oo qofkii baa loo diidayaa inuu addoonkiisi sidaa ku idhahdo ama cid kale in addoon ay cid leeda uu sidaa ku idhaahdo bal kulu manhiyun canh inuu isagu addoonkiisii ku dhaahdo acim rabaka isagoo isu jeeda ama qof kale inuu addoonkii ku idhaahdo acim rabaka falkulu manhiyun can walyaqul sayidii amarkani iijaab ma faa-ideynayo istixbaab buu oo alamru bacda annahyi cinda jamaahiir اlculamaa wuxuu faa-ideeyaa ibaaxuu wa mawlaaya alimaam الnawwi wuxuu yihi walaa ba'sa ayضا bqowli اlcabdi lisayidi mawlaaya faina اlmawla waqaca calى sitaةa caشhara macnan ay macaani badan buu leeyahy oo mar walba rabbi lama macnaaha mawla rabbi mar walba lama macnaaha qaala fiihi masaa'il alأulى annahyu diidmada laysu diiday can qowli cabdi wa amati cinda jamaahiir اculamaana nahyigaasi wuxuu faa'iideynayaa karaaho waana nahyun oo yatacalaqu biاlaadaab nahyi baab اlaadaab ku saabsan laa yaqul axadukum لأn الcabيda wa cabيid الlah wاlimaau imaa الlah kulkm cabيid الlahi baa riwaayad kusoo aroortay dhammaantiin ba addoomi ilahay baa tiri athaaniyatu laa yaqulu اlcabdu addoonku odhan maayo inuu yidhah looma ogolo rabbi walaa yuqaalu lahu laguna odhan maayo addoonka acim rabaka walaa yaqul axadukum acim rabaka لأna raba calى اliطlaaq huwa اllah yaa rabbi ah xaqiiqatan allahu subxana wa tacaala marka almushaaraka fi lafdi baa la diidaya wa hada nahyu kuluhu min baabi اladab laa min baabi اtaxriim saynu sheegnay athalithatu tacliimu alwal barista ka hore la baray oo ah sayidka qowla fataaya wa fataati wa ghulaami baa la baray markii cabdi wa amati loo diiday maxaa lagu idhi dheh fataayo wafatati wagulaami dheh araabicatu tacliim thani barista ka labaad la baray qowla sayidi wa mawlaaya ka labaad oo addoonka alkhaamisatu atanbiihu baraarujinta laisku baraarujiyey lilmuraad ujeedada laga leeyay diidmada eryadan isticmaalkooda la diiday wa huwa muraadkuna waa taxqiiq الtawxiid waa in taxqiidka latawxiidka la taxqiijiyo oo kamaalkiisa la gaadho xataa fi lalfaad xataa ereyada la isticmaalayo macno khaldan aan looga jeedin macnuhu waxa weeye ana الnahya can hadihi اlalfaad min baabi taxqiiq الtawxiidi fi اlalfaad ereyadan waxaa loo diiday si xataa qofka hadalkiisa tawxiid uga muuqdo oo wax markaa muhim lishirk ama yaqtadi tashriik walow fi lafd si uu qofku isaga ilaaliyo qaala raximah اllah baabun laa yuraddu lama celiyo man sa'ala biاllah qofka ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ku tawasulaya cid wax weydiista bimacnaa wuxuu weydiistay looma diido man sa'ala biاllah ay man sأla أxada min almakhluuqiin mutawasila biاllah ka axad makhluuqiinta kamida wax weydiista isagoo su-aasha ilaahay subxaana watacaala macnaa ku weydiisanaya oo ku baryaya makhluuqa isagoo magaca ilaahay ku baryaya waa in la siiyo wixii weydiistay marka lafdiga xadiidka uu baabka ku keenay waxa weeye man sa'ala billahi faactuu markaa mafhuumkii xadiidka ayuu baabka ka dhigay musanifku raximah allahu tacaala dee nebigu ha ha diidina mu odhana siiya buu ihi laakiin siiya mafhuumkeedu waa maxay waa ha u diidina dee marka mafhuumkii xadiidka ayuu tarjamadiiy baabka ka dhigay musanifku maqsuud lbaab waa bayaanu bacdi alfaad waa in la caddeeyo ereyada qaarkood alatii taasoo tunaafi tacdiim allah oo ilaahay subxaana watacaala weydi weynidiisa ay isdiidayaan watuqicu fi shirk ama bacd bacd alacmaal dheh halka alfaad aynu nidhi acmaasha qaarkood oo qofkii wax ku weydiistee ku yihi asaluka billaah ilaahay magaciisaan kugu baryayaa wax kugu weydiisanaya inaad wixii siin weydaa waxay calaamad u tahay anahu lam yaqum biqalbika min atacdiim اlwaajibi ma yaxmiluka calى اlijaaba tacdiima lism اllah aladi su-ilta bih qofkii ku yihi as'aluka biاllah ama acطinii biاllah inaad faramanaan celiso aada siin weyday waxay calaamad u tahay weyneyntii ilaahay waajibka kugu ahayd inaanay qalbigaaga ku qumin oo haddii qalbigaaga ku qumtay waad siin lahayd weyneyn aada weyneyneyso magaca ilaahay ee lagugu bariyey wax lagugu weydiistay albayhaqi fii shucab اliimaan wuxuu ku yihi qaala axmedu fayanbagii lisaa'il an yucadima asmاء اllahi tacaalى falaa yasأla bishayi minha min carad الdunya shayئa qofka cid wax weydiisanaya marka hore waxa la gudboon inuu magacyada ilaahay weyneeyo oo wax dheef adduunye kamida aanu magac ilaahay usii marin magac ilahay aanu dadka ku weydiisan waynbagii lilmas-uuli ida su-ila biاllahi tacalى an laa yamnaca ma staطaac ka wax la weydiistay ee magaca ilaahay lagu weydiistayna waxaa la gudboon waxaa magaca ilaahay lagu weydiistay hadduu awoodo inuu bixiyo oo tacdiima lism illaah oo in qofku wuxuu ku weydiistay ibtidaanu kura waxaa isi ama waxaa i qabo iyo inuu magaca ilaahay kugu weydiista way kala duwantah oo markan uu ku yihi waxisii arrin ilaahay weyneyntiisa cilaaqo toosa lale maaha lakiin markuu magaca ilaahay ku tawasulu wax kugu weydiistay meesha magacii ilaahay baa yaala marka magaca ilaahay qadarka uu ku leeyahay qalbigaaga ayuun bay leekaanaysaa inaad ka jawaabto arrintaa iyo inaad radiso aada wax u diido sheekh sulaymaanna wuxuu yihi baabka markuu fasirayay baabun laa yuraddu man sa'la biاllah faynbagii liلsaa'ili an yucadima asmاء اllahi tacaalى falaa yasأl bshayi minha min carad الdunya shayئa wuxuu yihi ay icdaaman waijlaala lilahi tacaala an yasأala bihi fi shay walaa yujaab asaa'il ilaa su-aali wa maluubi sababta loo leeyahay qofka magaca ilahay wax kugu weydiistay ha u diidin waa weyneyn ilaahay la weyneynaya subxaana wa tacaala waxaanay la mid tahay buu leeyahy ibraaru alqasam qofkii magaca ilaahay ku dhaartay yihi wallahi waxaa waad siineysaa ama wallaahi waxaa waad samayneysaa ama wallahi waxaa waad dayneysaa soo nebigu calayh isalaatu wasalaam kumuu darin xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin in dhaartiisa loo oofiyo oo bimacnaa yaana dhaartiisa aan laga jebin oo wixii dee la fuliyo sheekh saalix ala sheekhna wuxuu yihi waxaynu muujinaynaa uun inaan masalada xagga fiqiga un aan laga eegin odhan qofka wax ku weydiista in la siiyo inaan la siin wax la isweydiiso xukunkeedu waa maay waa xagga tawxiidka waa in laga eega markaynu kitaabka dhex joogno wuxuu ihi sheekh saalex ale sheekh uh, uh, kitaabkiisa waman sa'ala biاllaahi jala jalaalu faqad sa'ala bicadiim qofka magaca ilahay wax kugu weydiistay allah cadiima ama sife ilahay wax kugu weydiista allah cadiima ayuu kugu bariyey waman istacaada bilahi faqad istacaada bicaiim bal istacaada biman lahu hada اlmalakuut walow tadbiir اlamr fakayfa yuraddu man jacala maalika kuli shayin wasiila maxana saad faramadhnaan u celinaysaa qof wuxuu wax kugu kugu bariyey kugu weydiisanayey ka dhigay magacii ilahay ama sifadii ilahay walihada kana min tacdiim illahi atacdiim alwaajib anlaa ah, yurada axadu sa'la billah ilahay weyneyntiisa waajibka waxaa ka mid a qof ilaahay magaciisa ama sifadiisa wax kugu weydiistay inaanad faramadhnaan celin faإida sأla su'aala wajacala اllaha jala wacalى huwa اlwasiila fainahu laa yajuusu an yuradda tacdiima lilah hadduu wax ku weydiisto oo wasiilada iyo waxa uu su-aasha usii marayana magaca ilaahay uu ka dhigto ma banaana in la faramadhnaan la celiyo weyneyn magaca ilahay la weyneynaya awgeed baanay u banaanayn waladii fii qalbihi tacdiim tacdiim اllah yantafidu ida dukira allah qofka weyneynta ilaahay qalbigiisa ay ku jirtana marka ilaahay lasoo hadal qaaday bay magaciisii ama sifadiisii la sheego markaasuu gariirayaaba kama qaala subxaanah inama almuminuuna aladiina ida dukira allah wajilat qulubuhum marka baqaa gelaya marka magaca ilaahay la sheego natiijaduna waxay noqonaysaa magaca ilaahay isagoo weyneynaya oo ka haybadeysanaya wixii magaca ilaahay lagu weydiistay inuu bixiyo waayo masalada baabka uhoreysa waa xukmu su-aal billah horta ama xukmu su-aal horta waa maxay dadka in wax la weydiista alasl waa damu lmas'ala wa cadamu jawaaziha dadka in wax la weydiistaa inaanay banaanayn baa asal ah oo ay tahay shay madmuuma sheekuna abu cabdiraxmaan muqbil haadi lwaadici raximah llah wuxuu leeyay kitaab la ihahdo damu lmas'ala dhaleecaynta baryada iyo dawarsiga axaadiis badan oo nebiga aleyh salaatu salaam ka sugnaatay oo bil casharaada ayuu kitaabkaa ku ururiyey marka asalku waa kaa laakiin dee waxaa jira xaalado ay banaan tahay fii xaalaati daruurati walxaaja taasi waa taas horta xukmu su-aal billaah qofkii haddaba baryadu ay u banaanayd inuu magaca ilaahay dadka ku baryo wax ku weydiisto xukumkeedu waa maxay uha asaluka bilah an tuciyanii kada ama an tafcala kada wa kada dhaahiru nusuus waa ana hada jaa waa inay banaan tahay waxyaabaa jawaaska tusinaya waxaa kamid ah qowl llahi tacaala fi awali suurati nisa wاtaquu اllaha aladi tasa'aluuna bihi wاlarxaam oo ka baqa ilaahay aladi allahaasu tasaa'aluuna bihi aada magaciisa wax isku weydiisataan wey waayo arxaamtana ka baqa bimacnaa itaquu qaطca alarxaam qaraabogoyntana ka baqa ama arxaamtana waxbaad isku weydiisataan oo tasaa'aluuna biاllahi wa bilarxaam labadaba waa lagu fasiray waxaa kaloo adilaة اljawaas ka mida de xadiiث اlbaab oo man sa'alakum biاllahi faacطuuhu buuhi nabigu alayه الsalaatu wasalaam waxaa ku jira aayadda iyo xadiidkaba iqraaru hada الصaniic min الnaas in arintaasi aan dadka lagu inkirin inay magaca ilaahay dadka kale wax ku weydiistaan axkaamna laga ratiba ay ka mid tahay qofkii ay magaca ilaahay wax ku weydiisteen inuu siiyo tartiibu bacdi alaxkaami caleyh laakiin alxaliimi raximah llahu tacaala tafsiil buu sheegay mutacaliq bixaali lmas-uul wuxuu yihi inaad qof magaca ilaahay wax ku weydiisataa inay banaanaato iyo inaanay banaanayn waxay ku xidhan tahay qofka inaad magaca ilaahay ku baryeyso xaalkiisa haddaad is leedahay markaad magaca ilaahay ku weydiisato wuu ku siinaya way kuu banaanta haddaad is leedahay markaad magaca ilaahay ku weydiisato waxba ku siin maayana dee magaca ilaahay uga tudho weyneyn la-aanta ka imanaysa oo waxba ku weydiisan markaa qofka intaanad magaca ilaahay ku baryi wax ku weydiisan horta qofka undur ilaa xaali waxaa soo naqilay الصadiqi kitaabu daliil faalixiin qaala bnu raslan bu uhi qala alxalimiyu hada yadul calى ana su'aala biاllahi ykhtali fain kana saa'ilu yaclam ana اlmas'uula ida sa'alahu biاllahi tacalى اhtaza liicطaa'ihi واktanamahu jaaza lahu su'aaluhu biاllahi tacalى qultu buu leeyahay wain kaana alأwlى lahu waa صadiiqi baa sidaa leh waa tacliiq uu leeyahy wain kaana alأwlى lahu tarku habay noqoto sida habooni inuu iska daayo inuu magaca ilahay ku baryo lima fihi min isticmaali ismi illahi fi garadi dunyawiyin magacii ilaahay in ujeedo addunya loo isticmaala wax laga fiican yahay waa tan wejigii labaad qaala wain kaana miman yatalawa o yatadajar haddii qof marka la su-aalo balaaya ku kacayso o iscuncunaya walaa ya'manu an yarud oo marka magaca ilaahay lagu baryo aanu ka aamin ahayn kan ku baryay wa hada muqtaضى tacdiim اllahi wاladabi macahu waijtinaabi tasabubi ma laa yaliiqu biاllah oo qofkan haddaad ogtahay markaad magaca ilaahay ku barido magaci ilahay inaanu weyneyneyn oo aanu ka edebsanahayn inaad adigu sabab u noqoto maaha magacii ilahay in loola dhaqmo si edeb daro ah oo weyneyn la-aanah masalada labaad xukmu jawaabi man sa'la biاllah qofkii magaca ilaahay ku baryootamay in wixii loo loo fuliyo xukumkeedu waa maxay itafaqa alculamaa cala mashruuciyati jawaabi man sa'ala billah inay mashruuc tahay horta culimadu waa isku waafaqeen qofkii magaca ilaahay ku baryootamay in loo jawaabo oo wixii loo fuliyo ilaa anahum ikhtaluu fi darajati mashruuciyatihi cala aqwa lakin waxay isku khilaafeen mashruucnimada halku ka taagan yahay arrinkani jawaabu man sa'ala billah mawaajibbaa mise waa mustaxab culimada qaar waxay idhaahdeen waa waajib ijaabatu mas'ala billahi waajibun waraddu muxaramun bal ibnu xajar ilhaytami alfaqiih shaafici kabaairtuu ku daray dembiyada waaweyn buu ku daray sheekh saalex al sheekh hadalkiisa aynu akhrino way ka dhex muuqatay soo ma waxyaabaha xoojinaya ay deliishadeen waxaa kamid a xadiidka tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen wasaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix can ibni cabaas qaala qaala rasuulu الlah alaa ukbirukum bkhayr الnaas buri nebigu dadka kuwa u khayrka badan ba idiin sheegaan rajulu mumsiku bicanaani farasihi fi sabiili الlah waa nin hogaanka faraskiisa haysto oo jihaad tegey alaa ukbirukum biladii yatluuh ka kaa ku xiga xagga khayrka ma idiin sheegaa waa rajulu muctazilu fi gunaymati lahu yu-addii xaq allahi fiiha waa nin sharka iyo fitnada ka fogaaday oo xayn adhiga uu leeyahy iska dhex joogo oo halkaa xaqii ilaahay ku gudanaya alaa ukhbirukum bishari nnaas dadka ka u shar badan ma idiin sheegaa rajulu ys yus'alu billaahi walaa yucطii bih dadka waxa u shar badan yaana kuwa u shar badan ka mida min baa qadaranay qof ilaahay magaciisii wax lagu weydiistay aluka billaah ama bالlahi aعطinii kada walaa yucطي bihi oo magaca ilahay aan waxba ku bixi lahayn culimada markaa ku tagtay inuu waajib yahay arrinkaasi in wax la siiyo ama muraadkiisa loo fuliyo qofkii magaca ilaahay ku baryotamay waxaa kamid ah aلصancani fi subl fi subul الsalaam xadiidka fawaaiddiisa markuu ka hadlay wuxu uhi waanahu yajibu iعطaaءu waanahu yajibu iعطaaءu man sأla bالlah kadalika shekh islam ibnu taymiya xaaladaha qaarkood buu sheegay hadduu mucayin weydiisto qof cayiman waa waajib buuri haahdo asaluka bilah ya fulan ama jamaaca mucayaniin intiina asalukum bilah lakin hadduu intuu masaajidka ka istaago ihaahdo asalukum bilah ama suuqa intuu istaago ha asalukum bilah dee qof gaara wax ma weydiisan buu leeyahay waajib markaa maa qowlka labaad wuxuu le waa mustaxab masala billahi in loo jawaabo oo wixii la siiyo ama muraadkiisi loo fuliyo waradduna waa makruh waana qowl jamaahiir اculamaa alimaam nawwi riyad saalixiinku u baabaystay baabu karaahati an yasأla اlinsanu biwajhi اllahi caza wajala gayr اljana wa karaahati manci man sأla biاllahi tacala watashafaca bih deetana laba xadiid buu ku keenay baabka oo xadiidka baabka dambe inoogu iman doona xadiidu jaabir laa yusأl biwajhi اllahi ila اljana iyo xadiidkan baabka labadaasu ku keenay culimo badan baa markaa tidhi waajib maaha in laga jawaabo arrinkiisa ibn qudaama kamida ibn muflix baa kamida fi lfuruuc waayo nebigu amar buu bixiyo wuxuu man sa'alakum biاllahi faacطuuhu soo ma man sa'ala biاllahi faacطuuh siiya buui wuxuu idin weydiistay jumhuurku markay leeyihin in la siiya waajib ma aha maxay daliishanayaan amarka asalka amarku waa maxay ma huwa alaslu fi lamr an yufiida aliijaab sooma waxaa la is-amray in la waajibinayo inuu tusiyo maxay amarkaa kaga leexiyeen ijaab oo istixbaab ay ugu leexiyeen waxaa kamid ah xamlu lxadiidi cala lmudar waala nebigu qof walba ka hadli maaye qofka daruuradu haysunbuu ka hadlaya kaana dee inaad siisaa marka horeba mar haddaad waxaa u awoodeysa waa waajib haraad buu u dhimanayaa biyana waad haysaa inaad siisaa waa waajib ama gaaju u dhimanaya cuntana waad haysaa inaad siisaa waa waajib qababuu udhimanaya ama kulayl wuxuu dugsado ama uu kulayl ka harsadana waad haysaa inaad siisa waa waajib hadduu magacii ilaahay kugu weydiistayna dee foolxubay noqonaysaa iyadoo marka horeba waajib ahayd magacii ilaahayna uu meesha keenay inaad sii weydaa foolxubay noqonaysaa ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaaf اkabair wuxuu markuu tilmaamo arrintaasi inay kabiiro tahay in magaca ilaahay qof wax lagu weydiistay wixii uu bixin waayo ayaa wuxuu keenaya masalada ah fuqahaa shaaficiya maxay u yidhaahdeen in la siiyaa waajib maa waa mustaxab markaasa wuxuu leya xadiidka waxay ku xambaareen cala lmudar qofka ay daruura hayso ayay ku xambaareen ee weliba magacii ilahay na kugu weydiistay sancani laftisaa waa sheegay wayaxtamil an yuraada bihi lmudar wayakunu dikru huna ana mancahu maca su-aali bilah aqbax wa afda asbaabta waxaa ka mid noqon karta in la yidhaahdo qofkan dadka magaca ilaahay ku baryaya dadku wuxuu ku ilzaaminaya waxaanay asal ahaan shareecadu ku waajibin markaa dee yukalifhum culays buu saaraya waxaa kaloo la yihi amarkani baab aadaab mar hadduu ku saabsan yahay de alamr mutacaliq biaadaab waa maxmuul cala istixbaab cinda kaiir min fuqahaa bal jamaahiir fuqahaa amarku waa baab aadaab hadduu ku tacaluqo istixbaab uu bay dhahda musanifku hal xadiiu baaba ku keenay qala can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man istacaada billaah qofka ilaahay magan gala oo idha acuudu billaah sidaa waa loo macaneeyey la soco faaciiduuhu magangeliya iyo in la idhaahdo man istacaadakum ka idinka idin magan gala billaahi ay mutawasila biاllah isagoo ilaahay magiciisa magangelintaa idinku weydiistay soo labada inay kala duwan yahin ma dareemaysa faaciduhu magangeliya waman sa'ala billaahi ka magaca ilaahay ama sifada ilaahay idinku baryana faactuuhu siiya waman dacaakum kaydin yeedhana faajiibuuhu ajiiba waman sanaca ilaykum kaydiin sameeya idinka macruufan wanaagna fakaafi u abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin ma tukaafiuunahu ay bihi waxaad ugu abaalguddaan fadcuu lahu ma tukaafiuuhu kutubta usuusha saasaa ku qoran fadcuu lahu u duceeya xataa tarow xataa taclam ilaa aada ogaataan ama xataa tadunuu ilaa aada malaysaan anakum idigu qad kaafa'tumuu inaad u abaal guddeen rawa abu daawuuda wالنasaaئiyu bisanadi صaxiix min ariiq ilacmash can mujaahid can ibni cumar bihi wa صaxiix sa uhi musanif صaxiixadu ku yaala xadiidka laba boqol iyo afar iyo konton waصaxaxu sheikhuna alwaadici fi صaxiix اmusnad xadiidka toddoba boqol iyo lix iyo soddon man istacaada biاllahi faaciiduuhu isticaadadiiyo macnaheeda horeynu usoo aragnay xadiidkana markaa laba macnuu ixtimaalaa saynu sheegnay inuu macnuu yahay man طalba minkum dafca shari canhu mutawasila biاllahi wamustacطifa bihi man istacaadakum ka idinka idinka dalba shar iyo dhibaato inaad ka difaacdaan mutawasila biاllah markaa man istacaadakum ayuu macnuu noqonaya ka idinka idinka dalba inaad shar ka difaacdaan billaahi ay mutawasila biاllah isagoo magaca ilaahay arrintaa idinku weydiisanaya mustacطifa bihi oo idinkaga naxariis iyo turaalo dalbaya faaciiduu sida inuu idhaahdo billaahi عalayka an tuciidanii min shari fulan billaahi alayk ilaahay magiciisaan kugu weydiisanayaa an tuciidanii inaad iga difaacdo min shari fulan marka aduu ku weydiisanayaa shar iyo dhibaato iyo mafsado inaad ka difaacdo wayatawasal bism اllah magac ilahi inuu ku tawasulaya macnaa labaadu ixtimaala waa in la idhaahdo man istacaada biاllaah ka ilaahay magan gala oo idhaahdo acuudu biاllaahi minka an tafcala bi kada wa kada ilahay baan kaa magan gelaya war hoyda ilahay baan kaa magan gelaya faaciiduu ay falaa tatacaraduu lahu bal aciiduu wadfacu canhu shar yaعnaa dhibka ka difaaca oo haddaad idinku ku sameynaysaana ka daaya shuraaxu lxadiid haddaad eegto labadaa macno ayay xadiidka u sheegeen labadubana waa sax man sa'alakum biاllahi faacطuuhu ay man طalaba minkum shayئa mutawasila biاllah ka shay idinka dalba isagoo magaca ilahay ku tawasulaya sida inuu ha asأaluka biاllahi an tucطiyanii kada wa kada riwaayadda axmed fi riwaayati abi dawuud waxaa ku yimi riwaayaadka abi daawuud mid kamida man sa'alakum biwajhi illahi faacطuuhu marka taasina waxay faa'ideynaysaa marka le man sa'alakum billah inaan lafduljalaalaha o qura loo jeedin ee maqsuudku uu yahay biasmaaءi illaahi aw sifaatihi hadduu lafduljalaalaha kugu weydiisto hadduu ismu raxmaan kugu weydiistay hadduu ism kaleo asmaada ilahay kamida kugu weydiisto ay hadduu sifo sifaatka ilahay kamida kugu weydiisto xukumku waa waaxid o asmaa llahi wa sifaatuhu kuluhaa xaquhaa ataciim in la weyneeyo ayay xaqun leedahay waman dacaakum faajiibuuhu man alaba minkum xuduura diyaafati aw gayriha qofka martigelin iyo wax lamida idinku yeedha ka ajiiba macanaa dacwada halkan waa la ilaaqay dacwat alwaliima wagayruha way soo gelaya waliimat lcurs ducadii arooskii kuwa kaleba way soo gelayeen ijaabaة dacwa xukumkeeda culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxa waajib muطlaqan daahirka xadiidkan bay daliishadeen faajiibuuh waana qowl ظaahiriya iyo bacd shaaficiya wاlxanaabila culimada qaarna waxay yidhaahdeen ijaabaة dacwati waliimaة اcursi waa waajiba duco aroos haddii lagugu yeedho waajib inaad ajiibto waijaabaةu dacwati gayrihana waa mustaxab iyo irmooyin kale inaad ajiibtaana waa sune waa qowl jamaahiir اculamaa waxay yidhahdeen ducada arooska iyada axaadiid adag baa kusoo aroortay ida duciya axadukum ilى lwalimati falyatiha iyo waman lam yujib اdacwata faqad casa اllaha warasuulahu laakiin kuwa kale adilo noocaasi kumay soo aroorin waxaana muslim saxiixa ku wariyey can anas in nin rasuulka la jaar aha oo farisihi uu rasuulka cunto u sameeyey deetana rasuulka ayuu u yeedhay markaasuu rasuulku yihi wahaadihi caaishuu sheegaya tanaha hayna raacdo marka faqaala laa may bu uri oo adigoo qura rasuulka ilaahay xaajiyadda iska reeb muxuu sidaa u yihi waxay leeyihin cuntada uu sameeyey ayaa cunto rasuulka uu arkaya inay ku filan tahay oo ugu talagalay bay ahayd wax kaloo caaisho u reebaya ma jirin rasuulku alayh salatu sala uhi laa maya haddaba anu kuma raacayo mar hadda mar hadday caaisha iga hadhayso dee baahi baa jirtay oo rasuulka damiirkiisu uu siin waayay xaaskiisii oo gaajaysay inuu guriga kaga tago isaguna casuumad u tago raggana saasaa looga baahan yahay marka cunto fiican suuqa markaad ka cunto xaajiyadaadana ugee kelidaa un dee suuqa ka cuuran haddaad eh, dhar fiican iibsato iyadana u iibi hada min xusn اcishra dhaqa wanaagga labada lamaane ay tahay inuu ka dhexeeyo ayay taasi ay kamid tahay haddana rasuulku uu ku celiyo wuxuu yihi ninkii baa yihi rasuulka ilaah ina mari wahaadihi markaasuu yihi la rasuulkuna laa buu yihi almihim markii saddexaad buu ninka ogolaaday weya caishana hayna raacdo faqaama yatadaafacaani xataa ataya manzilahu xadiidka waxay culimada udaliishadaan daa'iman sheekhuna abu cabdiraxmaan alwaadici baan ka maqli jiray markuu saxiix muslimka dhigayo isagoo le xadiidkani wuxuu daliil u yahay weliimada ama dacwada aan dacwo aroos ahayn in la ajiibaa inaanay waajib ahayn waayo hadday waajibtay rasuulku shardi kuma xidheen omu ihaahdeen hayna raacdo caishana waay sheekh maxamed ibn aadam maxamed ibn cali ibn aadamna kitaabkiisa albaxr lmuxiit athajaaj saxiix muslimka uu ku sharaxay mujaladka afariy soddonaad sacda laba boqol iyo saddexiyo afartan ayuu sidaa ku sheegay wuxu uhi ana fi imtinaaci الnabiy min ijaabati dacwati اlfarisiy ila an yaأdana lcaaisha daliilu calى anahu la tajibu ijaabaة dacwati fi mili dalika fayakunu min musqiطaati wujubi ijaabati dacwa saasaana aahira allahu aclam qowl saddexaad baa jiro odhanaya ijaabat dacwa waa mustaxab mulaqan mid aroosa lagu yeedha mid kaleha lagugu yeedho bacd lmaalikiya washaaficiya walxanaabila sidaa ku tegey waana ikhtiyaarka shekh islam ibnu taymiya waxaanay leeyihiin ana amra ana alijaabata waa ikraam muwaalaat marka la qofkii ku yeedhay ajiib laazimin maaha ee waa uun min baab imaamuus baabka maamuuska iyo isxidhiidhinta umira biha litaxaab walulfa dadku siday isu jeclaadaana qulubtooda isugu dhawaato baa loo amray falam takun waajiba ayay leeyihin waayo waa masala fiqiya waman sanaca ilaykum macruwan fakaafiuu qofka wanaag idiin sameeya u abaalguday axsana ilaykum ixsaana qawliyan aw ficliyan fakaafiuu bimilihi aw khayrin minhu wanaaggu idiin sameeyey oo kale ama mid ka wanaagsan ugu abaalguda e axsinuu ilayh mila maa axsana ilaykum aw khayra minhu fain lam tajiduu ma tukaafiuuhu in lam taqdiruu calaa mukaafaatihi bilmil wixii uu idiin wanaaggu idiin sameeyey mid lamida inaad ugu abaalguddaan haddaad kari weydaan asalku tukaafiuunahu ayuu ahaa marka nuuntii baa dhacday naasib iyo jaazimne ma jiro marka takfiifan baa ayaa nuuntii loo riday iyadoo ficilkan mudaacir wax jazmiye wax nasbiya aanu jirin ba layidhi ama waa sahwun min annaasikiin caa'idkiina waa maxduufo waa bihi ma tukaafiuuhu ma tukaafiuunahu bihi ama maadan maada ayaa mawsuul xarfiya ah oo mawsuulka xarfigii cayd uma baahna fain lam tajiduu mukaafaatahu fadcuu lahu ay lilmuxsin oo fakaafiuuhu biducaa'i lahu ugu abaalguda inaad u ducaysaan ducada maxaa ugu yaro ku filan jazaaka allahu khayra lxadiidi usama fi sunan tirmidi qaala rasuul lah man sunica ilayhi macruufu faqala lifaacili jazaaka allahu khayra faqad ablaga fi hanaa qofka wanaag loo sameeyo qofkii u sameeyey ku dhaha jazaaka allahu khayra amaanta waa ku xeel dheeraaday xataa tarow bilfatx xataa taclamu xataa turow ay tadunu laakiin riwaayadka qaarkood waxaa ku timi fi sunan abi dawud min xadiid ibni cumar xataa taclamuu ilaa aada ogaanaysaan marka ilaa ad ducada wada ilaa ad is odhanaysaan alla ilaahe hadda intaasi qofka way raali gelinaysaa oo ku filanoo wuxuu u arkayaa mar haddii intaa qadarkaa loogu duceeyey in loo abaalguday ducada waxaa meesheeda buuxin kara athanaa ammaanta oo waxaa u daliila xadiidka bukhaari adab uu ku wariyey can jaabir bn cabdillaahi alansaari man sunica ilayh macruufu falyujzihi fain lam yajid ma yujziihi falyuhni calayh fainahu ida ahnaa faqad shakarahu mar hadduu qofkii ammaano uu umahadnaqay wain katamahu faqad kafarahu waman taxala bima lam yucطa fakaanamaa labisa thawbay zuurin faqad kafarana kufru nicma baa looga jeedaa sida uu yihi albagawi fi sharxi الsuna marka xadiidku wuxuu daliil u yahay in hanaagu uu geli karo meesha ducada wajhu dilaalat اxadيث calى maqsuud اbaab ma fihi min alamri bicطaaءi man sأla bilah oo waxaa ku jiro in lays amray qofka bilaahi ku baryootama magac ilahi ama sifa ilahi in la siiyo tacdiima lilah weynan ilahay la weyneynaya ogeed lakin de shuruud bay leedahay waxa uu weydiistaba inaanu xaaraan ahayn hadduu ku idhaahdo asaluka bilah an tucطiyanii cishriina alfa ashtarii biha qaatan aw dukaanan aw khamran inaad siisaa waa xaaraan iska daa inay waajib noqoto ama mustaxab noqote waxaa kaloo shardiga qofku inuu yahay qaadir calaa dalika qofka la weydiistay inuu arrinkaas uu awoodo ayaa iyaduna shardiga qaala fiihi masaail alula icaadatu man mid man in ah, mid in la magangeliyo isticaada bilah magaca ilaahay magangelye ku dalbay ama ilaahay magan galay oo labadii macnuunba welina daba socda isticaada bilaah magaca ilaahay magan galay ama isticaada bilah magaca ilaahay magangeliyo ku doonay athaaniyatu icطaau man sa'ala bilah qofka magaca ilaahay dadka ku barya in wax la siiyo tacdiima lilmas-uuli bihi maxaa shardiya an laa yakuuna ma salahu muxarama wa an laa fiihi darar cala lmas-uul wax dhib kugu hadde waa inaanu kuweydiisan waayo shareecadu dararka ma ogola laa darara walaa diraar waa inaad qaadirna ku taad awoodda athaalithatu ijaabatu dacwa waxaa laga qaadanaya waman dacaakum faajiibuuhu waa inaanu maanic min alijaabana jirin culimaduna waxay sheegeen waxyaabo badan oo qofka cudurdaan ugu noqonaya yeedhmadii loo yeedhay yana inaanu ka jawaabin oo aanu yeelin xataa waxaa kamid a ah fuqahada shaafici waxay sheegaan hadduu meesha qof mubtadici joogo meeshaa lagaaga yeedhay kutubta shaaficiyada fiqigay ku qoranta oad bimacnaa karaahiyeysanayso inaad mubtadica meel isugu timaadaan alraabicatu almukaafaatu abaalgudka laga abaalgudo cala asaniicati ee cala almacruuf wanaagga qofka loo sameeyo alkhaamisatu ana adducaaa ducaad mukaafaatun abaalgud bay u tahay liman mid lam yaqdir aan awoodin ilaa caleyh waayo nabig wuxuu i fain lam tajid haddaydaan helin maa tukaafiuuhu fadcuu lahu soo ma marka adoo wax kale ugu abaalgudi karaa jazaka allahu khayra un ha odhanin dee waxa kaladays ku abaalgud ducadu waxay abaalgud noqonaysaa markaad wax kala weydo soo ma lakin wax kale helaya abaalgud noqon mayso asaadisatu qawluhu xataa taraw anakum qad kaafa'tumuu ay xataa taclamuu riwaayatu alfatx waana sida sunan abi daawuud kusoo aroortay oo bimacnaa xataa tadunuu calى riwaayati man rawaaha bidami ra bidami ata xataa turaw ay tadunu wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin